بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله ومن مثلها بضم المثلثة ثأda ثأda saddexda dhibcood leh iyadoo la godaa jamcu mihaalin waa mihaal oo la jamciyey wa min muhulihaa ay wa min amhilati اljumla almusta'nafa jumlada musta'nafada ah amhiladeeda waxaa ka mid ah mihaal muhulna waa lagu jamciyaa amhilana waa lagu jamciyaa amhila waa jamcu qilaheeda muhulna waa jamcu kasraheeda jumlada musta'nafada ah amhiladeeda waxaa ka mid ah aljumlaةu اlwaaqicatu jumlada dhacda bacda xata alibtidaa'iya xatada ibtidaa'iyada dabadeed qowlu jariir baa ka mid ah jumlada musta'anafada ah waxaa ka mid ah amhiladeeda qowlu jariir oo uu yidhaahday famaa zaalat ilqatlaa tamujju dimaa'aha bidijlata xataa maa'u dijlata ashkalu famaa zaalat kama aysan zuulin alqatlaa kuwii la dilay oo la laayey waa jamcu qatiil tamuju dimaa'aha ay tasubbu dimaa'aha dhiiggeeda inay daadinee bidijlata webiga dijlo la yidhaahdo dhexdiisa inay ku daadine xataa u dijlata ashkalu ilaa webiga dijlo la yidhaahdo biyihiisii ay doorsoomeen jariir wuxuu haystaa ninkii shaacirka ahaa oo mucaasirka la ahaa al alأkhdل التaغلبي wuxuuna leeyahay nin alxajaaf la yidhaahdo ayaa idin laayay oo idin baabi'iyey akhtal baa markii hore wuxuu caayay nin la dhihi jiray alxajaaf ibnu xakiim assulami nin umarada ka miduhuuna ahaa ninkii xajaaf ahaa ciidan buu intuu kaxaystay buu wuxuu weeraray nimankii bani taklib la dhihi jiray oo akhdal uu ka dhashay si xun buu marka u laayuu u baabi'iyey qadiyaddaas ama dhacdadaas buu marka ka sheekaynaa ninkii jariir ahaa wuxuu leeyahay famaa zaalat ilqatla dadkii la laayay oo takhlibiyiinta ahaa kamaysan zuulin tamuju dimaa'aha dhiiggeeda inay ku shubee bidijlata webiga dijla la yidhaahdo xataa maa'u dijlata ilaa webiga dijla la yidhaahdo biyihiisii ashkalu uu yahay mid doorsoomay dijla waa webi ku yaalla ciraaq ay abyadu ashkalu haddaba maxaa laga wadaa ay abyadu biyihii dijla waa mid cad yukhaaliطuhu xumra caddaankaasoo uu ku darsan yahay casaan ama guduud fa maa'u dijlata mubtada maa'u dijlata waa mubtada wa mudaafun ilayhi iyo mudaaf ilayhi ma'na waa mubtada waa mudaaf dijlatana waa mudaafun ilayhi majruurun bilmudaaf calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can اlkasra liأnnahu smun laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi ya alcaalamiyaةu e wالتأniiثu bالtaa وأشhkalu khabaruhu khabaru الmubtada ashkaluna waa khabar almubtada wajumlaة الmubtada'i wa khabarihi musta'nafa jumladaas mubtada ee khabar ka koobna waa jumla musta'nafa haadaa madhab اljumhuur jumhuurtu saasay qabaan xataadaana waa ibtidaa'iya xataadu mar naasibay noqotaa marna jaaray noqotaa marna ibtidaa'iyay noqotaa wa nuqila can abi isxaaq azajaaj waxaa laga soo naqliyey wa abii moxamed cabdilaahi ibni jacfar ibnu wayhi labadoodaas waxaa laga soo naqliyey ana aljumlata alwaaqica jumlada dhacda bacda xata alibtidaa'iya xataada ibtidaa'iyada dabadeed wa hiya xataadaas ibtidaa'iyada ah allatii tubda'u bacdaha aljumla waa xataada ayada dabadeed jumlada la bilaabo ay tusta'nafa ay tusta'nafu waa xataada ayada dabadeed jumlada la isti'naafo yacni waa xataada jumlo ay ka dambaydo jumladaasoo musta'nafa ah saasaa waxaa loogu magacaabay xataadan ibtidaa'iya loogu magacaabay sababta loogu magacaabayuu kuu sharxa ah wa hiya alatii tubda'u bacdaha aljumla ay tusta'naf waa xataada dabadeed jumlada musta'nafada ah ay taallo labadaas nin waxaa laga soo naqliyey anna aljumlata alwaaqica bacda xata alibtidaa'iya fii mowdici jarin bixataa inay tahay jumlo majruura ah waxa jaraan ay tahay xataa xataadii marka waa jaaray leeyihiin wa khaalafahumaa labadoodaas aljumhuuru nuxaadda badankoodu labadaas nin waa ku diideen wa qaaluu nuxaaddii waxay dhaheen laysat xataa haadihi xarfa jarcin xataada meeshaan taalla xarfu jar ma aha bidaliilayn laba deliil baana tusinaya soo saas idinma qorna xataada meeshaan taallaahi xarfu jar ma aha laba deliil baana tusinaya xataadan marka jumlada dabadeed dhacdahay waa jumla musta'nafa laakiin mar kasta mubtada ee khabar inay noqoto shardi ma aha jumlo ismiye ah oo mubtada iyo khabar ah ama asalkeedu mubtada iyo khabar uu ahaa baa dabadeed dhici karta jumlo ficliye ah baa dabadeed dhici karta sida xataa cafow oo kale mar kastana waa ibtidaa'iye xataadaani macnihii qaayadana waa wadataa la socda haddee oo qaayada macnihiisii halkan waa laga fahmaa famaa zaalat ilqatla tamuju dimaa'aha bidijlata xataa maa'u dijlata ashkalu wuxuu yahay macnaheedu dhiiggii inuu webiga ku dureersanahoo uu ku socdo kama uusan zuulin ilaa webiga biyihii ku jiray midabkoodii ay doorsoomeen qaayadii markaa ku jirtaa labada deliil mid ka mida muxuu yahay axaduhumaa axadu daliilayni low kaanat xarfa jarin xataadu haddii xarfu jar ay ahaan lahayd laqiila waxaa la dhihi lahaa xataa maa'i aa la dhihi lahaa biاljari wاriwaayatu riwaayadana biاlrafci cala alibtidaa'i wاlkhabar riwaayada lahaayana waxay tahay xataa maa'u dijlata ashkalu maa'u oo mubtada ah iyo ashkalu oo khabar ah waalcuduulu leexasho ila alcamali loo leexdo fii maxalli اljumla jumlada maxalkeeda in lagu camal falo in loo leexdo nowcun min atacliiq waa nooc oo tacliiqa ka mid ah wa huwa hayru munaasibin munaasibna ma aha qolada aaminsan xataadan inay jaaro tahay waxay leeyihiin maa lama jarin sababta oo ah xataadan waxay jareen isi mufrada ma aha oo waxay jareen maxay yihiin jumladan mubtada ee khabarka ka kooban baa fii maxalli jarin ah idan xataadii mufrad inay jarto way ka leexatay oo waxay u leexatay inay jumlo mubtada ee khabar ka kooban maxalka ka jarto qoladan marka waxay leeyihiin arrinkaas munaasib ma aha sabab lianna xuruufa aljari laa tucallaq maxaa yeele xuruufuljarka lama tacliiqiyo can ilcamali lagama tacliiqiyo inay ku camal fasho can ilcamali camalka lagama tacliiqiyo bidukhuulihaa gelitaanka cala aljumali jumasha ay gasho darteedna camalka loogama tacliiqi karo qoladan waxay leeyihiin in xataa la yidhaahdo jumladaasay maxalka uga camalfalee munaasib ma aha sababta waa nooc tacliiq ka mid ah xuruufuljarna lama tacliiqi karo camalfalkeeda lagama tacliiqi karo bisababi dukhuulihaa cala aljumla maya wainnamaa tadkhulu cala almufradaat xataada iyo xuruufuljarku waxay gashaa mufradaadka aw maa fii ta'wiilihaa ta'wiili اlmufradaat ama isi mufrada ayay xuruufuljarku ay gele oo lafdiga ay uga jare ama isim mufrad ah wax lagu soo ta'wiilinaa sida daalika biannaka qaa'im oo kale markaas jumlay gashay soo maaha oo ka kooban maxay anna iyo isimkeeda iyo khabarkeeda laakiin mufradaa lagu soo taawiilinaa oo maxaa lagu taawiilinaa daalika biqiyaamika waxay leeyiin inay isim mufrada ay gasho iyo inay gasho jumladaasoo laakiin mufrad lagu awilaa wa waثaani daliilka labaadna anna xataa haadihi laysat xarfa jarin daliilka labaad wuxuu leeyahay xataadani xarfujar ma aha liwujuubi kasri hamzati inna bacdaha xataadan ibtidaa'yada ah inna iyo isimkeeda iyo khabarkeedu hadday ka dambeeyaan innadaas hamsadeeda waa la kasriyaa in la kasriyaana waa waajib liwujuubi kasri hamsati inna inna hamsadeeda in la kasriya ayaa waajibee bacdaha ayada dabadeed inna haddii ayada ay ka dambayda xataadan ibtidaa'yada ah innadaas hamsadeeda hamsadaas in la kasriyo waa waajib naxwu qowlika marida zaydun ninkii zayd ahaa waa xanuunsaday xataa innahum ilaa qaraabadiisii iyo tolkiisii laa yarjuunahu ay laa yarjuuna bur'ahu ilaa aysan rajaynayn inuu jirradaas ka kaco waa ka quuseen xataada marka waa ibtidaaya inna dabadeed soo maysan dhicin hamsadeedana in la kasriya waa waajib carabtana saasaa laga haayaa bikasri inna walow kaanat xarfa jarrin haddii xarfu jar ay ahaan lahayd la futixat ilhamsatu hamsada waa la fatxin lahaa wafaa'an bilqaacida iyadoo la oofinaa maxay qaacidadii maxay tahay qaacidadaas way waxay tahay annahu idaa dakhala alxarfu اljaaru xarafka wax jara hadduu galo calaa inna futixat hamzatuhaa hamzadeeda waa la fadxiyaa naxwu qowlihi tacaala dalika biأnna allaha huwa alxaqu daalika arrinkaas xaasilun wuxuu ku xasilay bianna allaha allah huwa alxaqu inuu yahay midka cibaadada xaqa u leh falamaa lam tuftax ilhamzatu hamsadii markii aan la fadxinin calimnaa waxaan ogaan annaha laysat jaara inaysan jaaro ahayn daliilkan wuxuu leeyahay xataada ibtidaa'iyada dabadeed haddii inna ay dhacdo innadaas hamsada ka dambayda carabtu way kasriyaan haddii xarfu jar ay ahaan lahayd xuruufuljarka kale oo qabla inna gasha ayay la mid noqon lahayd sababtoo ah qaacidadu waxay leedahay xuruufuljarri haddii ay inna ay ka hormarto hamsada waa la fadxiyaa ee lama kasriyo idan maxaa la dhihi lahaa xataa innahum lama dheene xataa annahum baa la dhihi lahaa sida daalika bianna allaha loo yidhi oo annadan hamsadeeda maxaa loo fadxiyay dee xarfu ka horreeya oo ah ba'da sida ba'daasi hamsada ay u fadxiday bay xataadaaninahee hamsada ay u fatxin lahayd mar haddii aysan fatxin waxaa la ogaada inaysan xarfu jar aysan ahayn wa fii kullin min haadayni daliilayni nadar musanifku sidaasuu ku tegey laakiin ninka shaarixaa tacliiqina oo ah alashari wuxuu yidhaahday mid kasta oo labadan deliil ah war baa ku jira jumhuurtii buu marka tacliiqinaa ama alwalu deliilka hore miyaa faliأnnahumaa maxaa yeelay labadoodu zajaaj iyo ibnu durustawayhi laa yusamiyaani daalika tacliiqan arrinkaas tacliiq ku magacaabi maayaan wa innamaa yaquulaan waxay leeyihiin aljumlaةu bacda xataa fii maxalli jarrin waxay leeyihiin jumlada xataa ka dambayda waa fii maxalli jarrin marka xataadii waa camal fashay jumlay ku camal fashay hadde jumla inay ku camal fashay soomaan wixii lagu haystay oo la yidhaha waa tacliiqideen waa sii fasiray wuxuu yidhahdee calىa macnaa anna tilka اljumla oo laga wado jumladaasi fii ta'wiili mufradin majruurin biha waxaa lagu ta'wiilinaa mufrad mufradkaasoo hee xataadaan ay jareen adinka iyo annaguna waxaan isku waafaqsannahay xuruufuljar inay mufrad gasho ow maa fii ta'wiili اlmufrad annagu marka waxaan leenahay zajaaj ibnu durusawey haddii aan nahay jumladan mufradaa lagu ta'wiilinaa ee dhihi maynu jumladanoo sideeda u taagan ayay xataadoona ay jira marka tacliiqa saasaan uga baxaynaa mafhuum laa calaa macnaa lagama wado anna tilka aljumla baaqiyatun inay baaqi ku tahay calaa jumliyatihaa jumlanimadeeda inay baaqi ku tahay kayra mu'awalatin bilmufrad oo mufrad aan lagu ta'wiilinayn maya laa yuqaalu haddaba la dhihi maayo xaqiiqatu tacliiqi tacliiqa xaqiiqadiisa an yamnaca min alcamali lafdan xaqiiqatu tacliiqi tacliiqa xaqiiqadiisa an yamnaca min alcamali lafdan limajii'i maa lahu sadru kalaam an yumnaca min alcamali camalka waa in la manciyo lafdan lafdiga in lagu camal falo waa in la manciyo limajii'i maa shay imaasihiisa darteed lahu asagu u sugnaaday sadrulkalaam haddii la soo arooriyo su'aal ah tacliiqa maxaa meeshaan keenay tacliiq waxaa loo yaqiinnay caamilka lafdan inuu u camal falo in laga hor istaago limaji'i maa lahu sadrulkalaam tacliiq saasaa loo oqoo jira maxaa meeshaan keenay haddii la yidhaahdo wahuwa mafquudun hunaa meeshaanna ma yaallo haddii saas la dhaho li'annaa naquul waxaan leenahay daaka fii afcaali اlqulub tacliiqa noocaasa wuxuu khaas ku yahay calulkulo marka kan laftigiisa tacliiq waa la dhihi karaa u wa amaa tacliiqu xuruufi اljari xuruufuljarka tacliiqeeda miya fabian tadkula calىa gayri mufradin aw maa fii ta'wiilihi xuruufuljarka in la tacliiqiyaahi waa inay gasho waxaan mufrad ahayn ama mufrad aan lagu ta'wiilinayn xuruufuljarka markaas waa la tacliiqiyey ow tadkhula calىa mufradin ama wa inay mufrad gasho walaa tacmala fiihi shayan aysan wax ku camal falin wa ama aثaani deliilka labaad miya falianna muddacaahumaa labadoodan waxa ay sheeganayaan wuxuu yahay fii annahaa caamilatun fi lmaxalli laa fi lafdi xataadaani waxay ku camalfale waa maxalka ee lafdiga ma aha walidaalika sidaas daraaddeed lam tuftax hamsatu ina bacdahaa hamsada oo xataada ka dambayda saas darteeda loo kasri waayey waxaa loo kasrin waayey maxay maxalkay uga camalfale ee lafdiga uga camalfali mayso laakiin su'aalaa meesha taalla oo ah daalika bianna allaaha huwa alxaqu bay la mid tahay soo lama dhihin sida taas mufrad loogu soo ta'wiilinaa baatan mufrad loogu soo ta'wiilinaa soo lama dhihin haddii haddee sidaas ay tahay hamzada oo inna waxay noqon lahayd in la fatxiyo sida taasba loo fadxiyey mufrad haddii lagu soo ta'wiiliye la yidhaahdo daalika bianna allaha laftigeed mufrada lagu taawiilina hamsadeeduna waa fatxisan tahay tanna haddii marka mufrad lagu ta'wiilina hamsadeeda waa la fadxin lahaa waljumlaةu ثaaniya jumlada labaad mima laa maxalla lahu oo icraab maxal aan ku lahayn alwaaqicatu waa jumlada dhacda silatan lismin mawsuul ism mawsuul ah ayadoo sila u ah naxwu qaama abuuhu oo min qowlika ka ahaaday jaaءa aladii qaama abuuhu fajumlaةu qaama abuuhu laa maxala laha min alإcraab liأnnahaa silaة اlmawsuul maxaa yeele waa mawsuul siladiis oo ah aladii wاlmawsuulu lahu maxalu bixasabi maa yaqtadiihi اlcaamil jumlada oo silada ah icraab maxal ku leh soo lama dhihin laakiin mawsuulka icraab buu maxal ku leeyahay icraabkaasi muxuu yahay caamilka asaga ka horeeyaayo wixii uu keensado mawsuulka caamilka ka horeeyaa shay marfuuca hadduu rabo marfuucuu noqona hadduu mansuub rabo mansuub hadduu majruur rabana majruur bidaliili duhuuri اlicraab waxaana u daliil icraabku inuu soo daahiraa fii nafsi اlmowsuul mowsuulka laftigiisa icraabka ka daahira marka isagu waa mucrab naxwu lananzicanna min kuli shiicatin ayahum ashaddu saasaa leeyahay ayahum ashaddu fii qiraa'ati اnasbi haddii la akriyo markaas mucrab miya mise waa mabni haddii nasbaha la akriyo lananzicanna min kulli shiicatin ayahum ashaddu haddii la yidhaahdo mucrab mise mabni mucrab waaye maxay icraaban tahay haddaba mafcuulbihii icraaban tahay way u icraaban tahay lananzicanna mafcuulbihigeedi fii qira'ati nasbi haddii la aqriyo wa naxwu rabbanaa arina aladayni adallaana rabbanaa yaa rabbanaa arinaa natusi alladayni alladayni mawsuulkaasi waa mucrab muxuuna ciraaban yahay maxamud xuseenaye alladayni muxuu ciraaban yahay almafcuul haani liari adalaanana waa jumladii silada ahayd laa maxala lahaa min alacraab laba miisaaluu keenay oo mid kastoo ka mid ahe uu mawsuulku yahay mansuub liannahu mafcuulu bihi mid inuu marfuuc ka dhigo midna mansuub uu ka dhigo midna majruur uu ka dhigo saasaa fiicnaan lahayd wadahaba abulbaqaaءu wuxuu ku tegay ilaa ana almaxalla lilmawsuuli wa silatihi macan waxa icraabka maxalka ku leh mawsuulka keligiis ma ahane mawsuulka iyo silada labadooda baa laysku qabanayo kamaa ana almaxalla lilmawsuuli اlxarfiyi maca silatihi mawsuulka xarfiga ah iyo siladiis icraab soo maxal kuma lahaa ila mufrad baa lagu soo awili jiraye sidaasoo kale waa yidhaahde wa maxaa idiin qoran ya maxaa ku xiga wafaraqa اlأwalu biأna اlsma yastaqilu biاlcaamili wاlxarfu laa yastaqbilu ma saasa idiin qoran mase laa yastaqil wafaraqa اlأwalu kii hore wuxuu wax ku kala farqiyey biأnna اlsma isimka yastaqilu bilcaamil caamilka ayuu keligiis qaadan karaa walxarfu laa yastaqil marka xarf keligiis ma qaadan karo yani farqiga u dhexeeya marka abulbaqaa baa wuxuu qabaa mawsuulka iyo siladiisa labadooduba inay icraabka ayagu ay qaadanayn soo ma ahayn caamilka ka horeeyaahi wuxuu ku camal falaa mawsuulka iyo siladiisa oo isla socda sida mawsuulka xarfiga iyo siladiisaba hee ay icraab ay ayagu qaadanaayeen farqiga laakiin labadu udhexeeya wuxuu yahay mawsuulka isimka ah caamilka ka horeeyaay wuxuu u baahan yahay waa qaadan karaa lanna waa isim waayo isimna icraab waa qaadan karaa laakiin mawsuulka xarfiga ah icraab ma qaadan kara saas daraaddeeda marka icraabkii waxaa la siiyey mawsuulka xarfiga iyo siladiisa oo isla socda mafhuum maaho aw ilwaaqicatu ama jumlada dhacday silatan u dhacday lixarfin xarafkaasoo yu'awalu lagu awilaa maca silatii bimasdar jumlada sila u noqota mawsuul xarfi ah ayadana laa maxala min alcraab marka mawsuul ismi ah iyo mawsuul xarfi waa isku mid naxu cajibtu mimaa qumta min qiyaamika mufradkaasaa lagu soo awilaa famaa mawsuulun xarfiyun maadan waa mawsuul xarfiya cala alasaxi haddii la qabto doodaa ku jirtee wa qumta nasilatuhu waa mawsuulka xarfigaa siladiisa wاlmawsuulu wasilatuhuna fii mowdici jarin bimin mintaanaa lagu jaraa marka ilaan mintaani waxa ay jari lahayd maadaan oo xarafka keligeed ma noqon karto soo maaha keligeed ma noqon karto ilaan xaraf keligiis xaraf lama jaree mintii waxay jareen maxay noqotay mawsuulkii iyo siladiisu oo isla socda wa ama asilatu silada miyaa wahiya qumtu waxdahaa keligeed falaa maxala laha min alacraabi acraab wax maxala kuma laha liannaha silatu mawsuul maxaa yeele waa mawsuulahe siladiisa wakada almawsuulu alxarfiyu waxdahu mawsuulka xarfiga keligiisna waa la mid laa maxala lahu min alicraab icraab wax maxala kuma laha liintifaa'i alicraabi fi lxarfi maxaa yeele xaraf icraab muntafi buu ka yahay oo xaraf lama icraabo marka mawsuulka mawsuulka xarfiga ah keligiisna icraab maxal kuma laha oo mintu jari maydo siladana waa sidoo kale sababtoo jumlada silada icraab maxal kuma laha mintu waxay jari haddaba wuxuu noqonayaa mawsuulka xarfiga iyo siladiisa mufradka laga soo ta'wiilina ayay mintaanu jaray wallahu aclam